إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sala allahu عليه waalihi wasaxbi wasalim wabacd shan boqol iyo afar iyo soddon xadiidka ah baynu matnigiisa soo marinay xadiisu qabiisa ibnu makhaariq alhilaali waa akhirka kitaabu zakaa waxa uu nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam isagoo ummadda uga dayriyo uga digay bahasha la yidhaahdo su-aasha xadiidku waxa uu leeyahay almas'ala macnaa mas'aladu waa baryo haddii aada loogu sii isticmaalo magaca si yar liitana waa dawarsi markaa iyo tuugid ilaahay unbaa la tuugaa subxaanahu watacaala insaan intaad ka maarmi kartana waa laga maarmaa waayo isagu wuu ku farxayaa markastood kastood baryaysa addoonnimo u muujisato bani aadamkuna markaad baridaabay ku leeyihiin baryo badan waa la ysku nacaa wallaahu yaqdabu in tarakta su'aalahu wa banuu aadama xiina yus'alu yaqdabu marka saddexdaa qolo ayuu su-aasha u baneeyey rasuulku iyo baryada waktiga baahi ay jirto saddexda qof waxay ahaayeen man taxamala xamaala xamaaladu waa qof xilisa saaray oo damiirulmaal ah oo yidhi dadoo waxaa isku haysataana la isku laynayo labadiinan kooxood labadiina shaksi labadiinan qolo aniga laygu lahaado waa laga hadhayaa isagiibaa muxaalu calayhi ah muxiil iyo muxtaal iyo muxaalu calayh isagii baa lagu hadhaya sidaa darteed islaamku wuxuu aada u danaynayaa waxa la yidhaahdo xaaliqat addiin alfitna dabka ka dhex ogmo dadka muslimiinta in la baktiyo aad buu u danaynaya lidalik baa loo baneeyey qofkan inuu seke iyo sadaqaba loo dhiibo si uu ugu bixiyo oo uu mar hadduu hawl weyn qabto waa qof isxilqaamay yaan la mooraljabinin qofka ah dadka kala furtay adduunyo yar isku layn lahaa ka labaadna waxau ahaa qof faaqa ay ku dhacday faaqa ah, markaa dee faaqadaasi ah, waxaan leeyahay asaabat jaa'ixa ijtaaxad maala jaa waa musiibo caamahoo qofka ku timi oo isagoo qani ahaa faqiir ka dhigtay qofku had iyo jeer marka uu maalqabeen ahaaye uu kaco uu kasii busaalad xun yahay faqiirka lana faqiirku si buu soo yaro qabsaday kani meel dheer buu ka soo dhaco sixadu tegay markiiba waa marka dadka aan iimaanka lahayn ay bartireeyaan ama ay faraha iskula hadlaan waa taajir kacay ama aafa ku hafsatay faqiirka caadigaa uu ka busaaro xun ninkaa gurmad deg degaha loo fidiyu islaamku leeyahy su-aashiisana ha looga jawaabo qofkan kalena wuxuu ahaa qofkii baahidu ay ku dhacdee faqiirka noqda ee aan waxbaba haynin ee caydhnimo isu baxay marka haddii laga shakiyana dee hala yidhahdo yaa ku markhaatiya dee dadka xogagaalka ah ayaa u markhaati kaca waxaa la ninkaa asaabatu faaqa wallahi waa waa dhibayn saddexdaaba nebigu wuxuu tilmaamay masaladu inay u xalaal tahay wixii kale wuxuu ihi waa suxtun yaakuluhu saaxibuhu suxt <clears throat> waa xaaraam ayaaba lagu sheegaya marka dee su-aasha bani aadamka halkaasuu islaamku ka taagan yahay yatlub lishasi lmuslim aliktifaa adaati inuu qofku isku filaadaabaa la doonaya xadiidka ku xiga wa can cabdilmualib ibni rabiica bn alxaaris radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu ihi ina asadaqata sakadu laa tambaqii liaali muxamed uma haboono oo xalaalu ma aha nebi moxamed aalkiisa innamaa hiya awsaaqu nnaas dadku waa wixii ay iska maydheen ay iska maroojiyeen wa riwaaya wainahaa laa taxilu limuxamadin walaa liaali muxamed nebi moxamed iyo xigtadiisa xalaalo maaha rawaahu muslim xikmaduna waxa weeyaan waa dadku wixii ay isku nadiifiyeenee isku maydheenee uskagooda ahaa waxaynu ku dhex jirnaa dadkii aanay u bannaanayn dhowrkii qof ilaa lix qof meelahaasoo aanay u bannaanayn sekadu waxaa ka mid ahaa qofkii qaniga ahaa qaniyun bilmaal wahaniyun bilkasb ee xoog iyo xoolo miduu qani ku ahaa ilaan dad sidoodaba xoog leh ama aqoon leh ama xirfad leh ayaa qof xoolo badan kaba lacag badan way dhacdaa oo iminka qofka reer miyiga ahee laba boqol oo adhiya leh waxaa laga yaabaa qofka aqoon-yahanka ee magaalada iska jooga hadduu maalin shaqo tago soddon dollar ku qaadanayo ama labaatan dollar shaqadiisa ayaaba ka dakhli roomba kan wixii soo dhami marka la isu qiyaaso jilaalkii safarku u baahan yahay iyo waxaa xoolihiisa ka go-aya waxaa laga yaabaa ulusna inuu ka helo uluaanna ay ama nusuu ka helo nusna uu ka maqan yahay kan laakiin way isdaboolay marka waxaa loo eegayaa qofkii masaariftii siduu helaya xadiidkani waxa uu tilmaamayaa aalu beytka rasuulka sala allahu calayh wasalam rasuulka iyo aalu beytkiisa inaanay xalaal u ahayn sekadu ayaa uu tilmaamay waxaa sekadii lamida kafaarooyinkii kafaarada aalu beytka nebiguna waa reer banu haashim reer cabaas reer abi aalib reer eh, xaaris reer aalulahab wayaalaha wey iyo reer cabdillaahi oo nebiga calayhi salaatu wasalaam dee uu ka soo jeeday marka intaa la ysku idhaahdo banu hashim iyo banulmualib oo iyagana uu xadiidku raacin doono labadaa qolo maya ma qaadanayaan sekada laa tambaqi erayga yambaqi marna waxaa loo isticmaalaa eh, ma haboona marna waxa loo isticmaali kara xalaal maaha marka iminka xalaal maaha wey xikmadiina wuuba raaciyeyo nebiga iyo aalubeytkiisu waa dad dhaatay oo sharaf leh sidaa darteed wasakdan lasoo maroojiyo laysku safeeyey sakada iyo kafaarada iyo ilaan ilaahay baa ku nadiifiyey qofka iyo maalkiisiie ma qaadanayo arrintanina waa arrin markaa culimada ay isku waafaqsan yihiin waxaa kale isla waafaqsan yihiin nebiga mooyaane aalkiisa ka soo hadhay sadaqadu inay xalaalo sadaqadii sunnaha ahayd iyo waqafkii iyo wasiyadii waxyaabahaas iyaga xalaal bay uta nabiga laakiin sadaqaduna xalaal ma ahayn waaya marka dee waxay inaguna sibaynu soomaaliduna way fiican yihiin oo iyagoo maaragtay laxajeclaynayo nebiga iyo aalubeytkiisa aalubeyt ka wada sheegtaa qolaba meel ay kaga soo aroortaba xagga cali iyo xaggan kale iyo qolaba meel kaga soo aroorta marka wuxuuna las laysu loo qiilday doonaa un bal sida laysu qabadsiinayo abtirsimada aalubeytka iyo biyo iska qaadashada sekada labadaasaynu uqiilday malaha waxa ugu dhow mustafaadaadkan uu sheekhu sheegay halkan waxa u dhaha alnuqda alkhamisa ikhtaara sheekh taqiyudiin walqaadi waabulwafaa ibnu caqiil wahum min alxanaabila waa aimadii xanaabilada walaaduli wa abu aalib albasri wa abu yuusuf alsdikri min ashaaficiyati wakayruhum aimadaasi waxay sheegeen ahdu bani hashim min azakaati idaa municuu min alkhumus inay aalo hash reer bani haashim aalo beytkii sakada la siin karo haddii dee khumuskii ay lahaayeen loo diido ama meeshuba bilaa khumus ay tahay falaa yujmacu calayhim lmancu min almasrafayn dee labadii meelood ay wax ka qaadan lahaayeen labadiiba laga xidi maayo oo haddii khumuskii laga xidhay waayeen sekadan ayay ka qabi qiilkaasay soomaalida u dayeen aimadaas waaya musanaf ibn abi shayba mujaahid wuxuu ka wariyey kana alu muxamed sala allahu alayhi wasalam laa taxilu lahum sadaqa fajucila lahum khumus lkhumus waxaa loo xalaaleeyey khumus lkhumuska oo iyaga sekadii baa loo diiday saas darteed hadday khumuskii waayaan aimada qaarkood baa qabadayn ila la qabin maayo dad badanoo duruufaysan baa ku badane in la siin doono sekadii fain kaana banu hashim huzaat masala banu hashimkiibaa waxay ka mid yihiin dadkii siyaabo kale loo siinayay sekada waxay yihiin mujaahidiintii bilaa mushaharka ahaa waxay noqdeen dadkii quluubtooda lasoo dhawaynayo waxay noqdeen kuwii taxamaluu xamaala ku gashiyoobay dad dhexdhexaadinayaan de waa la siin bay markaana aimada qaarkood tilmaamaya inamaa hiya awsaakhu nnaas ereygaa uu nebigu cabiray waxa uu tilmaamayaa xikmadda waa tacliil sababta loogu dilay aalubeytka rasuulka sekada inay qaataan waxa weye sekadii baa waxay noqotay awsaakh wasakhdii dadka marka halkaa waxaynu ka faa'iidnayday leeyihin aimadu xukum kastaba wadikru tacliili liayi xukmin yufiidu arbaca fawaa'id haddii daliilku uu sheego xukumkaa ciladiis waaba sida halkan oo kale ah sababaha loo sheegaya afar arrimood baa ka faa'iida ah idminaanu nafsi ila alxukm in qofkii uu ku deguu ku qanaco xukumkan oo sidiisaba markuu shaygu macquulul cilla noqdo ee cillada qofka loo sheego xukunkaasi wuu kasii dhaadhacaa qofka waxa labaad aynu ka faa'iidaynaa axkaamu ullahi tacaala jaa-at wifqan limaslaxa xukum kastuu ilaahay jideeyaa maslaxad ayaa ku jira wax bilaa maslaxadii ma jiro waxaynu ka faa'iidaysanay shareecadeenna sarraynteeda iyo inay tahay manhaj samaawiya iyada oo caddaysay xukun waloo ilaha u jideeyaaba inuu cillo leeyahay xikmadda afraada loo sheegayaa waxa weeye in laga qiyaasan karo imkaanu lqiyaasi cala alxukmi bikayri oo haddii cillada la sheegay wixii alxukmu yaduunu maca cilati wey wax kastoo ciladaa laga helo waa looga qiyaasan karaa wacan jubayr bni mudcimi radi allahu canhu qaala mashaytu ana wacuhmaan bnu cafaana ila nabiy sala allahu calayhi wasalam waxa uu leeyahy jubayr ibnu mudcim aniga iyo cuhmaan ibnu cafaan labadayadaasaa yadaasaa nebiga u tagnay waa u dacwoonay faqulnaa yaa rasuula allah waxaanu nidhi rasuulki ilaahayow acطayta bani lmualib qoladii reer banulmualib waxaa siisay min khumusi khaybara khaybar khumuskii laga helay qaniimada marka shan meelood loo qaybiyo meel baa markaa khumuska la yidhaahdaa dad gaaraho shan abaa cid gaara ah. marka aalubeytkaa ka mid ah khumuskii aalubeytkii waa siisoo reer banulmualibna ku jiraan wa taragtana annagana namaadkiina waa daga tagtay wa naxnu annaga iyo wahum qolada reer banulmualib bimanzilatin waaxida darajo keliyaanu kuu taagannahay xagga abtirsimada waa kuu simanay labada qolo labadayada yada qoloba xigtadaadii baanu nahay maxay iyagu ku heleenaanu kaga qadnay fa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau idhi innamaa banu lmualib wa banuu haashim labadaa qolo shay-un waaxid waa qolo keliya riwaayo kale waxay ahayd innahum lam yufaariquuna fii jaahiliyatin walaa islaam waan waktigii jaahiliyadana kuwaasi nagamay tegin waktigii islaamkana nagamay tegin oo labadaa qolo waa laba ardaayoo isku mid ah labadii nin kalena waa sidaa nooga hadhantihi waay rawaahu albukhaari marka xadiidkani waxa uu tilmaamaya banu haashim oo qura inaanay ahayn ahlubeytkuye sekada loo diida ay ku jiraan banulmualib waxaa markaa mudan mar haddii dee lasoo qaaday abtirsimada noocana inaad ogaato halkan ay ka hadlayaan cusmaan iyo jubayr rasuulka sala allahu calayhi wasalam saaad ku taqaan abtirsimadiisa awowgiisa afraad waa qusay maxamed ibnu cabdillaahi ibnu cabdilmudalib ibnu haashim ibnu qusay waa aabbaha afraad qusaygaasi afar buu dhalay haashim mudalib cabdishamsi nawfal afartaasuu dhalay banu haashim rasuulkaa ka soo jeeda sala allahu calayhi wasalam iyo qoladii hore aynu soo sheegayna banulmualibna waa tan iminka lahayd see laga warramay iyagana cabdushamsi iyo nawfal waxaa ka soo jeeda labada nin ee dacweeye jubayr iyo cuhmaan ibnu cafaan cuhmaanna wuxuu ka soo jeedaa cabdushams ibnu qusay jubayrna wuxuu ka soo jeedaa nawfal ibnu qusay marka nawfal iyo cabdishams wuxuunay la siman yihiin labadan kale ee cabdlmual banilmualib iyo iyo banu hashim bay la siman yihiin marka banu hashim garanno adigii baa gelaya wey abtirsiima ahaan laakiin reer mualib iyo reer cabdishams iyo reer nowfal saddexdayadaasi waanu simana oo waa kuu simana marka maxay ku dhacday in iyagiina khumuskii wax laga siiyo oo si gaara aad ah ula uwaqaqaysaad uga warhayso annagiina maxaana looga qadiyey jawaabbuu nabigu siiyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi labadan qolo waa isku mid buuri iskaashi bay leeyihin gaara riwaayada kale sii caddaysayna waxaay tilmaantay waktigii jaahiliyada iyo waktigii islaamkaba labadan qolo waa mid leannao markii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo caa'iladiisa ay qurayshi go'doomisay ay yidhi ahayn waxba lagama idin karaa wax lama siin karo lagama guursan karo lalama xidhiiri karo ee shicbu abi aalib meeshii gosha ahaydee maka lagu xidhay waa cunaqabataynta iminka gaaladu ay sameeyaan oo kale ayaa waktigii islaamku uu cusba nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo xisadiisa lagu sameeyey intoodii islaamka ahayd iyo intii raacday gaalada ahaydba halkaa ku kala tiimeeya baa le ilan gaalku silaaxa uu ku dagaalamo ayuu ka mid yahay waxaa la idhaahdo cunaqabatayn haddaba qoladaa reer banu haashim waxaa ku biiray raacay reer bani mudari labadan qolee kalena may raaceen marka waxaa lagu xisaabtamayaa khalfiyaadkii iyo taariikhdii soo jireenka ahaa ee qofkuu lahaa iyo maalmihii adkaa iyo mawaaqiftii baa lagu xisaabtamaya waa abaalmarin weeyi sidiisabana qofka waxyaabaha lagu qadariyay ka mid tahay taariikhdiisii hore waxay ka turjumaysaa shaksiyadiisay ka turjumaysa mar haddii waxaan khalad markan dhacay aanu ahayne taariikhu lahaay oo uu soo caadaystay ay tahay waa wax mustaqbalkana lagu akriyayo oo eh, lagu qiyaasayo waar labadiinaa qolee kale waa dadkii khuuriyeyba ahay ee nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo ehelkiisa markii la cunaqabateeyey ka dhicin waayo halkaasay ku areen waaya marka haddaba labadan qolo mar haddii khumuskii labadan uu ku gaar yeelay nebigu sekadii labadoodaba ma ka wada xaraambaa mise reer banu hashimun bay ka xaraam tahay imaamu shaaficiiyo ragga ku raacay waxay ku tegeen labadan qoluu nebigu yihi waa isku qolo keliya ee khumuska uu wada siiyey reer banu haashim iyo reer banu mubalib in sekaduna ay ka xaraam noqonayso saddexda madhabo kale waxa ay ku tegeen in sekada la siin karo banulmualib oo banu haashim oo nebigu kasoo jeeday calayhi salaatu wasalaam oo una yihiin kuwa iyaga aan sekada la siinay waayo xadiidku khumus buu sheegay marka dee waa laga yaabaa in khumuskuna u xalaal yahay sekaduna u xalaal dadkaasaa marka kamid a ciddii aanay sekada u banaanay ahlu rasuulku sala allahu alayh wasalam iyagana xalaal maaha wacan abi raafic radia allahu canh ana anabiya sala allahu alayhi wasalam nebi maxamed bacata rajulan cala sadaqa nin buu dirayoo wuxuu u diray sekada si uu usoo ururiyo ninkaasoo min bani makhzuum qolada reer banu makhsuuma ninkaas ui wararada sekada ka soo shaqeeyo bal caamil noqo soo ururi faqaala liabi raafic abu raafic buu ninkii ku yidhi intuu u yimi isxabni iraac anila saaxiib macnaha iraac oo hawshan aan qabanaya iraac fa inaka tusiibu minha waxbaad ka heli waxun baad ka calsan doontaae hawshan aan soo qabanayo musaacidiin noqo oo dee halkaa aad ka dheefsati shaqaan ku hayaabu aan ku hawlgeliyo sikada faqaala qaala wuxuu uhi laa abu raafic baa wuxuu uhi maya sikadan ku raaci maayo ka shaqaynteeda waxna ka dayi maayo xataa aatiya annabiya sala allahu calayhi wasalam ilaa nebiga u tago oo fa as'alahu aan weydiiyo inay xalaalii tahay iyo in kale ataahu nebigu u yimi fasa'alahu u weydiiye wuxu uhi sakadu may ii xalaalba faqaala rasuulku waxau uhi mawla alqawmi qololka ay xoreeyeen min anfusihim iyagunbu ka mid waa ku tirsan yihin liiskoodu ku qoran yihin wainnahaa laa taxilu lana sakadu annaga nooma xalaalaha nebi maxamed iyo aalubeytkiisa wainnahaa laa taxilu lana sadaqa sadaqadu xalaal nooma aha adigana xalaal kuuma aha walxadiidu saxiix marka ninkan abu raafic la yidhaahdo waxa uu ahaa mawla alcabaas ayuu ahaa cabaas baa lahaa addoon uu ahaa cabaas nebiguu siiyey calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid a ayuunbuu isagoo u bushaaraynaya oo ordaya abu raafic ayuu u yimi nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu idhi adeerkaa cabaas wuu islaamay ee nebiguna wuxuu ka warwarsanaa kii hore abu aalibkii ku dhintay gaalnimada marka bisi kuu hayay cabaas noo alla uu soo islaama isagoo allaha ku farxaya ayuu hi adeer ka islaam faactaqaw litilka albishaara wuu bushaaradaasuu dabeedna yidhi miyuu xoro miyuu miyuu islaamay odaygii adna xor baa ah shaaniskaasuu ka faa'iideeyey marka maadaama uu xoreeyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa mawla baa lagu magacaabaya mawla mawlaha marna sayidkaa la idhaahdaa marna addoonkaa la idhaahdaa labada waa lagu sheegaa marka mawla alqowm annagii oo sekada naloo diiday haddaad adigiina aanu ku xoreynay oo cayladayadii aad ka mid tahay adigana xalaal kuma arrintu saasay marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa reer banu haashim cidday xoreeyeen ee sayidka sayidkaay u ahaayeen inaan iyagana aanay xalaal u ahayn oo liiskooduna ay ku darmayaan wuuna sababeeyey nebigu oo wuxu uhi mawla alqowmi min anfusihim qololkay xoreeyeen iyagunbuu ka mid yahay waayo xadiidkii kale saxiixaabuu nabiga ku uhi calayhi salaatu wasalaam alwalaau luxmatun ka luxmati nafs xorayntu waxa ay ka mid tahay qofaad xoraysa waxaa ka xasilaysa aad tirtiimata kale ah tatolnimadoo kale ah waaba laysku dhexlaabaa asbaabu miraati lwaraa alaaa kullun yufiidu rabbahu lwiraasa wahiya walaaun wanikaaxun wanasab maa bacdahuna lilmawaariisi sabab sheekh saaxib raxbiya asbaab lmiiraas sababaha wax lagu dhaxlo waa kaa usoo horreysiyey alwalaa xadiidkaa saxiixa isagoo daliishanaya waa xigto ta nasabka oo kale ah marka haddii qofkii intuu dhinto la waayo cid xigto u ah yaa xoreeye baa la isweydiinaya hebel baa xoreeyey xoolihiisi aqaasoo dhax waxaa halkaa laga qaadanayaa in mawla lagu sheegi karo ilmo bani aadam wain tظaahara calayhi faina allaha huwa mawlaahu wajibriil wasaalixu lmu'miniin ilaahay baa mawlaa jibriil baa mawlaa saalix lmuminiin baa mawlaa fahuwa yuطlaqu cala allahi tacaala wacala lmakhluuq waxaa halkan laga qaadan karaa buui in mushqaayad laga qaadan karo hawlaha diiniga ka shaqayntooda oo dee sekada iyo soo ururinteeda iyo waxqabadkeeda waa cibaada marka cibaadadii marka sharcigu ogol yahay waa laga qaadan karaa wax sida ninkaniba uu yihi ku hawlgeliye meeshana aada wax ka heshay faraynta islaamkaynu ka qaadanay qofkii la xoreeyey ayuu kala abtirsiimo dhigay ama kala miisaan dhigay kii xoreeyey oo la yidhi ilaa wixii kan ka xaraam ahaabaa kan ka xaraam ah wa can salim ibni cabdillaahi bni cumara can abihi radia allahu canhuma saalim baa ka warinaya aabihii cabdillaahi ibnu cumar ibn اlkhaaab ana rasuula اllahi sala allahu alayhi wasalam nebigu kaana wuxuu ahaa yucطii wuxuu siin jiray cumara bni lkhaaab cumara bn khaaab wuxuu siin jiray alcadaa cumar bn khaaab wuxuu siin jiray wax siin macnaa xooluu siin jiray fayaquulu dabeedna cumar baa wuxuu odhan jiray acطihi waxaad siisaa xoolahan aad aniga siinaysa nebi maxamedow asqara mini cid iga baahan bal qaar iga baahane waa badan yihiine anigay dhaafi fayaquulu nebigu wuxuu odhan jiray khudhu xoolahan qaado fatamawalhu maal ka dhigo iska dhaqo aw tasadaq bihi ama cid kaleba hisii oo isdhaafi haddaad doonayso adigu ajriga hel waxaanaan kuu sheegaya qaaciido guud wamaa jaa'aka wixii kuu yimaada cumarow min haada almaali xoolahana duunyada lagu haysto wa anta kayru mushrif adigoo aan u hanqaltaagayn walaa saa'ilin aan cidna weydiisanin wixii laguu quudho ee lagu dhiibo fakhudhu iska qaado wamaa laa wixii aan sidaa ahayn ee ama su-aalaad ugu banbaxdo ama aada hanqaltaa ku qaadato falaa tutbichu nafsak naftaada raacayn mar haddaan laguu quudhin oo niyadsamaan iyo aanu hambalyo ku la soconine meeshaa qarjajacay ku jirta kaab falaa tudficu nafsaka iska daba ridin wey iska daba ridin naftaada raacin marka xadiidkana wuxuu inoo tilmaamayaa waataynu soo arkaynay dee su-aasha iyo baryada iyo baahida bani aadamka inaanay hagaagsanayn ama xadiidkaa dee qabiisaba uu xaraam ku sheegay goormuu xalaal noqon karaa waxa uu xalaal noqonayaa waa si guud buu u hadlayaa xadiidku marka qofkii hadyad iyo hibo iyo cadiyo qofkii la siiyo walow maalqabeenba ha ahaado walow qof sharaf laba ha ahaado inaanu odhanin waa tii layidhi bani aadamka ka maarme iska diid oo iska deedisee inaanu odhanin uu qofkii ka qaado u duceeyo haddii uu gacan u celin karana uuga jawaabo islaamku saasuu doonaya waayo hadyadiiyo waxsiinta wax la dheeriye wey oo la isku jeclaado qofka sidiisaba maalqabeenka ana dee nagta un in loo xarfiyo maaha oo la idhaahdo kani waa wan weyn suba ku shub ay idhahaan soomaalidu haddii kaa wax la siiyo waa wan weyn suba ku shub macnaheedu waxa weeye isagu waxba uma baahno oo in wax la siiyo ma mudno oo kada o kada waa ka nebigu ka warramaya calayhi salaatu wasalaam waabay dhacaysaa haddii bulshadu kaa midiba wuxuu uhelayo siiyo ilaahayna kii wax yarba ha ahaadeen inuu isaguna dee inoo dhiiqaba awdhaa dadkan dee adigiiba kaa warhaya adigaaba ka wax badanay maa dee u dhiibti taa soomaaliduna waxbay ka arkeen waxay dhahan bakhaylka waa loo bilaabaabay hadduu dhiiqi waayo godlan waayo waa loo dhiibaa waa loo dhiibaa xadiiskii saxiixaana saasuu tilmaamaya qof reer ummadihii hore ka mid ahaadoo habeen doona inuu sadaqo bixiyo dad masaakiin oo baahan isiriir la raadso dabeedna kuwii hore dee waa jireen iyaguna habeenba meel buu kula ciro habeenkii dambe qari buu kula ciray aan uba baahnayn kaasaa le war subaxii markii waagu baryay waa ninkii hebel baa xalay wax loo dhiibo laylatilqadar helay ninkii xalayto hebel oo aan ayaa unbaa wax xoolo dhan leh waa kii dee xikmadda loo sheegay la yidhi markuu ka walaaco ui war maxaa sadaqadaadi ah? halkaa inaanay marin baa fiicnaan lahay ayaa le waxaaba laga yaabaa inuu ku cibro qaato o dhiiqo oo uu godladuu dadka wax siiyo waaya hibada iyo hadyaddana waa la isku jeclaabaa lianna alanfus jubilat bixubbi man axsana ilayha qofka bani aadamkaa naftiisa waxaa iskaga abuuran cidda u samafasho inuu iska jeclaado ama ha ugu samafasho adduun ama aqoon ama arin ama xataa bashaashat lwajh aka nabigu ku tirinaya calayhi salaatu wasalaam sadaqaynaysa weji farcadle marka haddii ciddaasi u samafasho u iska jeclaanaya waase ay markaa ku xisaabtamaan gaaladu in badan cadaawadda inay ku yareeyaan waxa ay ku tilmaamaan samafalka xadiidku waxa uu markaa ka warramayaa fii ma yuctiihi lwaali waa maalka had iyo jeer madaxdu ay siinayso raciyadda iyadoon dadku ay maaragtay aanay weydiisanin qalib ahaadee qofku wixii uu xaq dowladda ugu leeyahay waa la siin karaa raqam itniin caaaya alwulaad madaxdu waxa ay bixiyeen jaa-izat mubaaxatu liman yucaa liman yuctiya cidda uu siinayo xalaal bee marka arrintaa dee dulli kuma jiraba uu sii raaciyey qaala alculamaa yubaaxu akdu jaa-izati qofka mas-uulka ahi haddii uu jaa bixiyo waa la yska qaadan walow kaana jaa qaala bnu lmundir akhada akhduhaa jaa murahasun fiihi wa bacdu alculamaai awjaba akhda maa uhdiya ilayhi bilaa su'aal wala istishraafi nafsi waaba waajib bay ku noqon kartaa qofka haddii ama mas-uuliyiintu ay waxsiiyaan ama raacyadi ay waxsiiso oo aanay maaragtay wax dee xaraamhi aanu ku jirin ama wax sababahoo la socdaa macnaha arrimaha dee shareecadu se uqiimeynaysa waa xaraamun lidaatihi iyo xaraamun lilaazim aw licaari shaygu shayna xafidiisuu xaaraan u yahay shayna wuxuu xaaraan ku noqdaa isagoo lagaba yaabo inuu marka hore xalaal yahay lilaazim aw licaarib aw limusaaxib shay mulaabisku ahoo ku laran oo shayganoo marka hore xalaal ahaabaa wax ku lifaaqan xaraam la noqon karaa marka haddaan wax ku lifaaqani jirin asalnimadiisa weeye ta ay culimadu ka hadlayaan waxaa kaloo intaa ay sii raaciyeen mucaamalatu man maaluhu fiihi xaraamu waxalaalun jaa-isa bay idhaaheen qofka xoolihiisu xalaal iyo xaaraan isugu jiraan waxa laga yaro qaadan karaa hadduu wax bixiyo faqad rahana nebiyu diracahu cinda yahuudiyin mid yahuudiyu nebigu wax ka amaahday dirac biraadkiisiina waa kii agdhigay qalabku ku dagaalamayna rahan baabudee ugu dhiibay wa kaana ya'kudu ljizyata minhum maca cilmihi ya'kulu riba isagoo og inay dee nimankani ribada ku dhaqmaan oo dee qur-aankuna u caddeeyey haddana cashuurtu ka qaadi jiray iyagoo ribada qaadan jiray iyo waxyaabo kale oo isweydaarin wax isweydaarin jiray wataxliil cala akli amwaali innaas bilbail intaas wa baycihim alkhinziir wagayru dalik macnaha wuxuu sii iyagoo xoolahooda la ogaa wax badan oo xaaraaniya ku jira haddana hadiyadana waa ka qaadanayay buu kuleeyay jisyada iyo cashuurta waa ka qaadanayay waxbuu ka amaahanayay wayaalaha adugu almuhim waa saas way sheegeen laakiin idaafatan ilaa dalik waxaa isla waa intaqa shubuhaati faqad istabraa lidiinihi wa cirdihi leanna ixtimaal baad ku socotaayo qofkan haddii xoolihiisu xalaal iyo xaaraan ay isugu jiraan waxa ay u leeyihiin waad wixii uu siiyo waad ka qaadan kartaa dee ixtimaalka jiraa waxa weeye waxaa laga yaabaa inaad ku hagaagtay dhinacii xalaasha ahaa laakiin inaanay suuragal ahayn dhinacii xaaraantaana inaad ku hagaagtay taasaa iyaduna suuragala marka iska dayntiisaa roob oo maaragtay de inuu qofkii xalaal micdo marka tanuu ka hadlaya hadiyadda iyo dadka madaxda ah iyo waxooda iyo arrimaha uu sheegaya waa markaan aqraadi la soconin haddii laakiin ay wax la socdaan oo qofkan lagu laaluushayo ama codkii lagaga iibsanayo ama boolatiigii aynu garanayno ay tahay baashii la faraqayay ya dee waa musaaxibka waa sabab caarida ama la socota ama kulli faaq ama xaaraan ka dhigay dadkiiba waxaa la leeya war isu kaalay waryaane eh. qaar meesha rag baanu istaynaa nagaga rido intaana qaat ya oo loo qaybinaya mucaarid iyo maxaasid midku doonaya ha ahaadee mid waliba uu faraqay markaa dee xalaal noqon mayso qofku hadduu waxaan bixinayo waa ammaana waa shaahidiya markhaati marka qur-aankuna waxa uu tilmaamaya aqiimu shahaadata lilah markhaatiga ilaahay daraaddii unufu ha ku shaahaynina markaasoo quraan baanu kabaha subkanaaba rag badan ku odhanayaanu kirada bixinaa waaya marka adigu almuhim waa taas weeye laakiin haddaad og tahay waxaan lagu siinayaa inuu yahay wax xaraama cid laga qaaday ama aan hagaagsanayn ama dad idinka dhexeeyay oo adiga lagu miisay gaclamiis gaar iyo muxaabaad hadduu jiro waa taa aynu ka hadlayn qaciido caamaynu bixinay oo ah marka shaygan wax aad ku qanacdo inuu xaaraan yahay aanu ku lifaaqnayn oo aanu la soconin wey haddaad garanayso wax la socdo oo ku lifaaqan oo xaaraan inuu jiro dee adba waad isqancinaysaa markaas tanay ka hadlayaan waxa weeye dadweynuhu wixii ay xaq u lahaayeen in la siiyo umuurtii had iyo jeer sidan de imikaba wadamada yidhaahdo waxbaan maarata mucaawanooyinka bixina ay dadka aan shaqada haynin waxu siiyaan iyo dadka baahan ayaa berigii hore islaam uu ahaayo bulshada way tira koobnayd inta aan inta duruufaysan ama fuqarada ah marka baanka muslimiinta laga siin jiray wixii cadiyo ahee timaada ee muslimiinta lagu celinayo kuwooda fuqarada iyo maalqabeenkoodaba waxbaa lagu celin jiray marka taa wey xoolaha cumar leeya nabigu calayhi salaatu wasalaam iska qaada baan ku waa xaqa leedahay oo baankii muslimiintu qaybinaye qaybtaada iska qaado karaahiyatu taطaluci wاlistishraaf ilaa maa fii aydi nnaas wa nawaalihum halkaana ka muuqanaya inaanay hagaagsanayn dadka wixii gacmahooda ku jira inuu qofku hadduu ilaahay ka kaaftoonsiiyo uu ka maarmayo inuu maaragtay istishraaq baa la sheegay marna su-aal buu xadiidku sheegaya marna istishraaq istishraaq waxa weeye qofkii aada istidhaahdo fadhiga kuguma arkayo aada u sara joogsato ya ana haahunaa baa la anna way kan af carbeed baad kula hadashay intood soo agmartay ama salaan ama si uun dheh macnaheedu waxa weeye waxbaan doonaya iyo waana kan iyo adugu luqadaan caddayn meeshaa waxaa la aad fahamsiinaysaa qofki inaad wax doonayso oo aad waxu socoto markay arrinku noocaa ya khatarteeday leedahay waa luqadii uu la fahmi waayey abi hureyre la fahmi waayeen raggii kale soo marayay nebigu inuu la fahmay calayhi salaatu wasalaam isagu dee xaq buu lahaa maalintaa anaa jid meel jida baan jiirsado ragga saaxiibaday marayaan bu gaajana waan indaraay markaasaa kolba kii soo mara abubakar iyo cumar iyo ayaana idhaahdaa in yar ii joogso aayaddaa hadda ii sharax ma aayadba waa aayad la weheliye marka waxaan doonayaa inay ifahmaan marka mid waliba wuu ii macneeyaa unoo wuu idhaafaan bu dabeetana nebigaa iyimi calayhi salaatu wasalaam isagu intaanaan aayadba isla gaadhin ayaa wuxuu dareemay nuxuulka iyo isfiraarka macnaha diifta ku taalla ayuu kolkiiba dareemay iyo ishiisa isha uu isha daba dhigayo ayuu kolkiiba fahmay markaasuu uhi waan abi hurayra oo bal ka soo kac meesha marka noocaas oo kale istishraafkun baynu sii macnaynaynaa hanqaltaagga la sheegaya waa mid nooceeya waa kaas wey cumar ibnu khadaab ammaan weyn baa xadiidka ugu sugan iyo fadli weyn iyo inuu adduunyada ka saahiday waayo nin xaqiisii la siinayo ona iska laaf cid kale cid kala sii waayo kitaabu siyaam halkaa waxay noogu dhammaaday sekadii qofka waxaa looga calfayba iyadoo ay runtii ehm, cibaadadaas mudan tahay in aad iyo aada loo ilaaliyo waxaynu halkan ka gelaynaa arkaanu islaamkii mid ka mid oo isaguna ah asiyaam aw isawm kitaabu sawm aw kitaabu siyaam soomka oo waktigiisiina runtii nasiib wanaag uu inagu soo dhow yahay allaynu baryaynaa inuu nabadgeliyo iyo caafimaad ina u gaadhsiiyo si aynu jaaniskiisa uga faa'idaysano marka waxaa mudan eh, axkaamta iyo axaadiistu habka ay uga warramayso inuu qofku shandada kusii rito oo uu sii xafido si wax badan uugaga sugnaan karo warcad su-aalna uga maarmi karo habka uga warramaya waxa weeye sheekhu isagoo axaadiista kaxaynayo isdaba dhigaya haddana tartiibkii fiqiga ahaa buu ilaalinayaa wuxuu ka warramayaa marka soomka walorta shaarixu soomka tacriifkiisa ama tilmaantiisa iyo xukumkiisa iyo xikmadda ku jirta bisha ramadaan maxay ku sugantaa ama goormaa la soomi karaa dadku ma isku wada raacayaan caalamka ku noole soomka hal mar mise way kala horeyn karaan oo way isku khilkhilaafi karaan soomka iyo dee nusuusta kusoo aroortay iyo sirta gaarahee ku jirta soomka iyo shuruudihiisa iyo arkaantiisa iyo waxyaabaha buriya iyo aadaabtiisa iyo sunayaashiisa iyo lawaaxiqda baabka oo baabul ictikaafna uu ka mid yahay oo had iyo jeer waxyaabaha la socda ah tartiib noocaasa buu udhigi doonaa can abi hurayrata radia marka intaynaan muqadam ahaan buu kuleeyahay muqadama siyaamka waxaa la yidhaahdaa xagga luqada waa afxidhnaan ama hakasho shay laga hakado haddaad shay ka hakato faqad sumt inii nadartu liraxmaani sawma falan ukalima alyawma insiya hadda hadalkii oo ay maryam ka afhaysatay bay ku tilmaantay soom xagga sharcigeenna waxa weeye qofkii oo iska daaya wixii burinaya soomka niyoodana sanadii labaada hijiriyada ayaa la waajibiyey soomka ilaahay waajibiye oo nabiga alayhi salaatu wasalaam iyo ummadda islaamka lagu waajibiyey saa darteed buu nebigu soomay sagaal ramadaan ayuu soomay arkaanu islaamkii buu ka mid yahy waa faradyaantiisa waaweyn qur-aanka iyo xadiidkuba waa tilmaamee alla ku xusay suurat lbaqara aayadda boqol iyo saddex iyo siddeetan kutiba calaykum siyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun bunya alislaamu calaa khamsin buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam oo soomkuna uu ka mid ahaa fadligiisa waxaynu ku arki doonaa axaadiidta soo socota waxaa ka mid a ah xadiidku nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam waa xadiid ulquds camal kasta oo bani aadamku uu qabto isagaa iskale soomka mooyaane alaale kana abaalmarinaya marinaya camal walo addoonkuu qabanayaba waaba la doonayaa inuu ilaahay u gaar yeelo oo shuruudihiisaabay ka mid tahay addoonkaana anfaciisa iskale laakiin idaafada gaarka ahi waxay tilmaamaysaa sharafdiisa iyo khaasiyadiisa xagga xikmaddiisa dee xikmado badan buu leeyahay soomku oo ku jira waxaa ka mida inuu ka mid yahi daacaadka ugu weyn liannahu sirun bayna alcabdi wa bayna rabbi fahuwa algaaya fi adaa'i lamaana waxaa la odhan karaa waa arrin Ehm, ilaahay addoonka si gaara ah uga dhaxeeyo hadduu qofku doono inuu wax maluuqo ama wax isweydaaliyo isagoo afka boorka marsanayo dadka isu egeysiinaya ayuu iska dhigi karaa qof sooman ah, laakiin ehm, waxa uu noqday cibaado khaaso addoonkii ilaahay isloogi sirta kale ku jirtaa waxa ay tahay sabirkuu baraa dadka ama fadligii sabirka laga helayuu qofku ka helaya saddexdiisii qayboodba sabirka daacada ilaahay oo lagu sabro macsiyadoo laga sabro xanuunkaoo lagu sabro sabirku saddexaasu ahaa saddexdiiba wuu leeyahay daaca ilaahay ood ku sabraysa wey alla dartii oad u afxidhan macsiyadii baad ka ka afxidhanta oo cuniddii iyo cabidda sabab la-aan aad u samaynaysa waa macsiyo ilaahay daraaddii baad uga afxidhan wa kadalik xanuunka iyo qadarka allo aada maaragtay xamisho iyaduna waxay ahayd sabir musiibada iyo dee xanuunka lagu sabro isna waa gaajada qof muxuu ugu sabraya gaajada iyo diifta haysa iyo xanuunkan ilahay daraaddii ugu sabray ثالثا تجربة لمقاساة الحرمان والجوع تذكر العبد نعم الله عليه المتوالية فيذكر إخوانه الفقراء aladiina yuqaasuuna hada alxirmaana abada dahr naxariis weeye juucan iyo gaajadan addoonkii lagu waajibiyey waxa ay tilmaamaysaa waa xusuusin la xusuusinayo in ilaahay nicmadiisu iyo calafka uu qofkan u qoree macaan ayuu qofku aada u dareemaya oo markuu mar e, dee labaliqayay cunnada ee uu iska dabageynaya maalintii afarta jeer uu cunayay dhadhan badan umay samaynay nicmadan aada umau dareemaya laakiin isagoo haraadan oo gaajaysan markuu afka saaro sharaabkii iyo cunadii macaan bay leeyihin markaasuu dabeedna alxamdu lilaahiga badinaya qofka ilaahay waafajiyo waxaa kaloo uu dareemayaa walaalihiisii baahnaayo uu leeyahay war makanaad bisha xamili weyda ama maalinkiiyo dee muddadaa kooban ayaaman macduudaat maalmahaa tirsan gaajadaan aad xamili weyda makanunbaa rag sanada haysay markaa wuxuu u irmaanaanaya walaalihiisii waa waxaa sii wehelisa taa aayaddu cadayso lacalakum tattaquun waa nuxurka ugu weyn lacalakum tattaquun baa ilahay usabaab ka dhigay soomka waxaa laydinku waajibiyey si aa ilaahay uga cabsataan cabsi ugu heshaan waa sahaydii iyo raashinkii ugu mudnaa ee ugu muhiimsanaa ruuxdu ay helay watazawaduu fa khayra zaadi taqwa iyadoo caafimaadkaa iyo raashinkaa ruuxda uu ku jiro haddana sixa badaniyada ku jiro waxyaabaa ugu basiidsana oo qofka jidhkiisiina inuu ku caafimaadayo iyo xikmado kaloo badan can abi hurayraa radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxau uhi laa taqadamuu ramadaana bisha ramadaan ha kala horeynina bisawmi yawmin maalin soomki walaa yawmayni laba maalmood soomkoodna ha kala horeynina ilaa rajulun qof mooyaane kaana yasuumu sawman soom xidhiidha soomi jiray falyasumhu kaasi ha iska soomo qofkii caado lahaa mooyaane xadiidkani waxa uu diidayaa bisha ramadaan maalmaha ay soo dhowaato ee maalin iyo laba ay ka hadheen in aan laga horraysiin karin soom lagama horraysiinayo marka ma waxa weeyaan xaraan baa mise waa karaahiya labadaba culimmadu waa yidhaahdeen laakiin kollayba xadiidku waa diiday waa diiday marka diidmadaas in lagu joogsado wey waxaase uu baneeyey rasuulku sala allahu alayhi wasalam qofkii caado taxanaa dee soo lahaa ee khamiisaha iyo isniinaha iyo soomaya kaasi isagu dee halkiisiibuu kasii wadaya soomu yawmi carafa yawm alkhamiis yawm اlsnain waa ruksa wa hadihi ruksa biijmac culamaa qofkani waa hawluu soo waday ee maalmahanuun lamu eeganin marka way u banaantay xikmadda waxay ku sheegeen loogu diiday maalin iyo laba in laga horraysiiyo bisha ramadaan soo tamyiizu faraa'id alcibaadaati can nawaafiliha walisticdaad lisawmi ramadaana binashaatin waraqda cibaadada waa inay kala cadaadaa sunnaha iyo faralka oo inaad faralkiina sunno ka dhigta maaha sunnihiina inaad faral ka dhigta maaha shay walba siduu ilaahay ku jideeyey baa la doonaya in lagu ilaaliyo cubuudiyad iyo addoonnimadaas sidaa ku jirta xataa waa qalad weyn inaad sunne faral ka dhig marka saa darteed faralku sidiisa ha u muuqdo maalinka faralku bilaabmayaana maalin gooniya ha noqdo iyo iyadoo la doonayo in ramadaan loo tamar loo sii yeesho oo sunnahan shacbaan aakhirkeeda ahay aanu ka daciifinin bishii ramadaane aad faralkeeda qaabilaysa haddii qofku waaba sida iminka iska badane soomkan uu gudanaya uu soom waajiba yahay sida maalan qalihii iyo nadarkii iyo soomuu ku nadre weeye ama waa soom qalo ah ama waa soom kafaaro ah wayaalaha faralka uu soomi karaa ila waa farale laba faral bay markaa noqonayaan waaya marka xadiidkaasi sidaasuu xusay darajadiisana de waad arkaysa waa muttafaqun caleyh bukhaari iyo muslim ayaa soo saaray xagga soomka iyo marxaladaha uu soo maray saddex marxaladood buu soo maray markii u horraysay waxaa waajib ahaa sawmu yowmi cashuraa bisha muxaram maalinka tobnaad ayaa farad ahaa oo nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu arkay nimankii yahuud ahaa reer madiino soomaya ayuu wuxuu su-aalay maalinkaasi muxuu aha qoladii reer ansaareed buu yihi muxuu ahaa maalinkan ay soomayaan waa maalinkii ilaahay uu nabadgeliyey nabi muuse iyo reer banu israa'iil fircoonna u halaagay dee innagaaba kuwan ka xignabu oo isku muslimiina fasaama faamara bisiyaami intuu soomay buu asxaabtiina yidhi sooma marka soomkaas faranku berigii hore ahaa maalinkaasoo qura ayaa jira oo waajib ahaa saasaa maaragtay in fara badan ay taariikhda iyo maaragtay aqwaasha culimada uxusayaan kolkii dambe ayaa bisha ramadaan haddana la waajibiyey wahiya cala takhiir isagoo sawmu ramadaanna qofku uu khiyaar u leeyay inuu fidye iska bixiyo iyo inuu soomo aayaddanaa muujinaysa boqol iyo afar iyo sideetana suurat lbaqara wacala aladiina yudiiquunahu fidyatun dacaamu miskiin faman tadawaca khayran fahuwa khayrun lah wa an tasuumuu khayrun lakum kuwa kari karaya fidyaha iska bixiyeen macnaa iyagoo soom aan soomayninba halkii soomka ha geliyeen raashin inaad soontaan baa idinka wanaagsan saasuu arrinku ahaa kolkii dambena dee ilaahay wuxuu hi shahru ramadaan aladi unzila fiihi lqur'aan hudan linaasi waby hudan linnaasi wabayinaati min alhuda waalfurqaan faman shahida minkum shahra falyasum bishaa ciddii goobjoog noqda qofkii aan dhiman ee nool ee caafimaad qaba ee wax cudurdaar aan lahayn falyasumhu ka saddexdaa marxaladood buu maray mar uu maalin ahaa iyo mar uu ikhtiyaar qofku ulahaa soomka iyo iyo raashin bixin iyo sidan iminka uu ku gebagabaysmay oo asal iyo sunna waaya marka waa waa daliilka ama misaalkay waxaan leeyahy usoo qaataan culimada baabu naski marka ay ka warramayaan marka shay xukum hore la nasakhayo ee mid kale lagu nasakhayo ma waxa laasima ama daruuriya in uu noqdo ilaa bedelin akhasa min alwal shayga lagu bedelaya xukunkii hore ma inuu ka fududaadaaba mise wuxuu noqon karaaba kii hore mid ka culus ta dambena way dhici kartaa bay yidhaha ile ilahay baa wuxu uhi maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw miliha wixii aan nasakho ee xukun ama aayada nasakho waxaan keeni doonaa mid ka khayr badan ama lamida ah marka khayriyada haddii lagu fasiro waa xukum ama ka fudud ama lamida ah baan keeni doonaa maxay tani noqonaysa ilan halkii markii hore uu maalinka ahaa soomka waajibka ahy bil baa laga dhigay marka bishii dee waaba ka culusba wata hawl badan marka khayriyada aayaddu ay sheegtay siday noqon kartaa waa khayriyad xagga ajriga iyo sawaabka ah oo qofkii hadduu ajri iyo sawaab iyo abaalmarin badan helay dee khayr buu helay marka nasriguna daruuri maaha mar walba ka dambe inuu maaragtay ka fudud yahay kii hore rubama ka dambeba uu ka culusi inkastoona saa u badnay naskigu waa maslo kaloo usuulka iyo baabunaskiga la xiidha wacan camaar ibnu yaasin radia allahu canhu qaala man saama alyowm qofka maalin sooma alladii yushaku fiihi ee la shakisan yahay ma ramadaan baa mise ma aha maalinka dadku ay isweydiinayaanee la shakisan yahay qofka sooma faqad casaa abalqaasim abalqaasim oo nebi maxameda wuu caasiyey muu adeecin dakarahu lbukhaariy tacliiqan isagoo mucallaqa buu sheegay mucallaqna dee garatay oo qaala rasuulullahi inbuu bukhaari yidhi intii udhexaysay isagii rasuulka aanu sheegin wa wasalahu alkhamsa a'immada kale ee shanta ahi ee xadiidka bukhaari la warinaya way xidhiidhiyeen wasaxaxahu bnu khusaymata wabnu xibbaan walxadiidu saxiix xukunka xadiidka marka laeego waa saxiix weeye xadiidkani waxa uu tilmaamayaa markaynu kusoo dhawaano inuu xaraam yahay oo aanu bannaanayn maalinka dadku ay shakisan yihiin ramadaan iyo shacbaanka uu yahay la kala garan la'yahay in la soomo waa sawmu yawmu shak xaraam wey la leeya taloma maalinkii u dambeeyey shacbaan baa isagoo maalinkii ramadaan u horeeyey aragna aanu jirin annahyi can siyaami yawmi shak ayuu xadiidku diiday mar haddaan yaqiin lahaynin wahuwa laylatu halaaiina min shacbaan idaa xaala duuna mandar ilhilaal maa yamnac ru'ya marka dee sideedaba waxaa ka horeysa marka shacbaan ma soddon baa mise talow caawo waa maaragtay ramadaan mise waa shacbaan soddonkeedii marka halkaa laga hadlayo dee shacbaan in lasoo tirinayo shacbaan iyo rajabba in lasoo tirinayo ayaa ka horeeya laakiin haddii aan fariiro unoo lasoo tooso un markay sii dhammaanayso oo la isweydiiyan horta goormay shacbaan tani bilaabtay dee maxaa la tirinba markaa ilaa waa lasoo baraarugeeyey dee waa in marka hore biladkeedii la dhammaadkii rajab rajabtay sii dhammaanaysa dhammaadkeedii waa in la ogyahay shacbaan waa in lasoo ogyahay waa dadku talagal sida had iyo jeer marka adduunyadu ay uga maqan tahay dee imakaga maqan tahay ay bilaha u tirsadaan si ka badan bay cibaadada u tirsadaan oo cibaadadii dadkani weelan marka waa mulaaxada ku xisaabtankeeda leh inagu markay sii dhammaanaysun baynu baraarugnaa isniintii bay ahayd may axadii bay ahayd halkaasun ka bilaabmaysa shacbaan birankeeda waay waa taxriimu siyaami dalika alyawm maadaama anahu macsiya linabiyi sala allahu alayhi wasalam mar hadduu dee nebigaba lagu caasiya inuu xaraam yahay baa laga faa'idaysanayaa xadiidku wuxuu qaacido u yahay qawaacidda fiqiga mid ka mid oo odhanaysa ina alasla baqaau maa kaana calaa maa kaana shay waliba sidii uu hore u ahaabuu ahaanaya ilaa wax ka bedelan la helo waktigii hore shacbaan baynu ku jirnay shacbaan baa lagu soconaya ilaa wax ka bedelan la helayo oo aragga ramadaana oo xaqiiqo ah ina ina shaka ina alyaqiina laa yuzaalu bishak qawaacidday ka mid tahy yaqiintii hore la hayay bishaas ahayd shaki kuma suulinayno abalqasim waa kunyada nebiga calayhi salaatu wasalaam inamadiisa mid kamida baa qaasim la odhan jiray intaa nebiba laga dhigin calayhi salaatu wasalaam ayuu inankaasi dhintay isagoo inankaasuun leh ayuu inankiina dhintay waa kii dabeedna lahaa ninkii abilahab waa ka ama caasimulwaaid waa kaa maxamed dee mid qurul ahaa dhimay waxinanaba ma laha marka waa ka nasanaynaa inahu labtar macnaa u goblabood dee finish warkiisu abtirsiimo dambe malag ina acطaynaaka alkawhara fasalli lirabbika wanxar ina shaani'aka huwa alabtar isagaa goblan aad u goblami maysa almuhim camaar ibnu yaasir kunyadan uu nebiga ku isticmaalay waa weyneyn abalqasim ama abaa fulan iyo ummu fulan iyo haddii la idhaahdo qofka waa la maamuusay yeedhmo wanaagsan baa loo yeedhay waa طibqa liqowlihi tacaala laa tajcaluu ducaaء arasuuli baynakum ka ducaaءi bacdikum bacda khilaafka culimada marka loo soo dhaadhaco ikhtalafa alculamaau fii tacyiini yowmi shaki fadahaba alxanaabilatu ilaa ana yowma shaki min shahri ramadaan huwa yowmu alaaiina min shacbaan ida lam yakun calaa maطlaci alhilaali kaymun aw qasarun aw duqaan qaarkood baa marka si yaro wadwadayo in la eh, soomi kara iyo sheegayo oo khilaafkaasunbuu soo yaro celcelinaya madmuumka labadaa boge uu sharxayo waxa uu ku kala wadaa un ragga qaarkood oo yidhi iyadoo cibaadada loo dadaalaya hala iska sooma buu maaragtay deerisaynayaa waxaynu se ka raacaynaa un qowlkaa sugan ee ah xadiidka saxeixa un la ah ehm, in yowmu shaki aan la soomayn iyadoo lagu kabayo xadiidkiina saxeixeynka ku jiru nabigu uhi sumuu liru'yati waafdiruu liru'yati fain quma calaykum faakmiluu ciddata shacbaana alaaiina yawma soo socda وعن بن cمر رضي الله عنهma قاaل سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقuل waxaan mqlay نبiga ole إذا رأyتmuuه bisha kolka aragtaan fasumuu sooma وإذا رأyتmuuه kolka aragtaan bishii شhawاal faأfطiruu afura fain quma عalayكم haddii laydinka qariyo oo laydinka dedo faqdiruu lahu uqadara aga tiradii unqadara marka si oo siyaabo kale loo fasiray ayuu sheekhu riwaayooyinka iftiiminaya macnihiis u qadara tirada soddonkii qadara ereygaasoo macnayaa la saaray buu riwaayooyinka sharxaya waxa la qadarayuu fasiray isku fasiro wuxu uhi walimuslim wuxuu dheeraad la ah fain qumma calaykum haddii la idinka dedo oo daruuro iyo wax dadaan bishii arki weydaan faqdiruu lahu alaaiina soddon u qadara tirsada walilbukhaari wuxuu sii kordhiyey faakmilu lciddaa alaaiina tirada soddon ka dhiga tanna way sii cadaysay waxaa la sheegaya inuu tirayay bukhaari waxaa kaloo abi hurayre ka wariyey faakmiluu ciddaa shacbaana alaaiina shacbaan soddonkeeda buuxiya waaya marka halkaasuu macnayaashii kale lagu fasirayay ay ku hadheen oo uqduruu lahudaasi waxa ay leeyihiin dayiquu ku cidhiidhiya waman qudira calayhi risquhu bay markaa la akriyeen kasoo guri sidaa waadixa xadiidkaasi nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam aragna ku sooma aragna ku afura haddii araggii weydaana soore soddonkeeda dhammaystira wax waadixa wey wujuubu siyaami shahri ramadaan idaa tabata ru'yatu hilaali kol haddii bishii la arko waa la soomi wa wujubu lfidri idaa sabata ru'yatu hilaali shawaal haddii shawaal la arkana sagaal iyo labaatan baata ramadaan waa la ciidi waxaa halkan lagaga fahmaya inay mustaxab tahay bisha ramadaan haddii ay soo gasho in la shaaciyo haddii lagu qanco araggeedaasi uu sudmo dadka in la wada gaadhsiiyo oo idaacadaha laga baahiyo oo dadku aanay iska aamusine la is-ogeysiiyo ayaa maaragtay laga faa'iidi karaa buu kulaya sheekhu xukunkuna araggaasu ku xidhan yahay haddii laydinka dado waxa dadayaa wuxuu doonaha qiiq buu noqon karaa boorh buu noqon karaa daruuruu noqon karaa shayguu doonaya ha ahaado mustanadu sharci sharciga halka wax lagu tirinayo la cuskanayo ayuu rasuulku xusay sala allahu calayhi wasalam ikhtalafa alculamaau fii xukmi siyaami laylata halaaiina min shacbaan idaa xaala duuna mandari hilaali kaymun aw qatr dii bishii la arki waayo shacbaanna ay soo doontay madaahibtii baa isu khilaaftay fadahaba alimaamu axmed fi lmashhuuri canhu ilaa wujuubi siyaam aimada xanaabilada ayaa axmed ibnu xambal baa u tegey in eh, la iska soonayo iyadoo cibaadada loo dadaalayo laakiin wadahaba alaimatu halaa ilaa cadami mashruuciyati siyaami dalika alyawm maalinkaa inaan la soomaynin dee axaadiista iyo saxeixaana waa hayaan jumhuurtu marka halkaa waa daciif bay ku tahay nimankaa odayaashii xanaafilada la yidhahda madhabtooda iyaguna iskuma waafaqsana in badan oo ka midii way ku kala baydheen qadiyadda marka arag baa la sheegay suumu liru'yati waafiru liru'yati arag ku sooma aragna ku afur yaa lala hadlayaa rag badani waxa ay ku tegeen in muslimiinta o dhan lala hadlayo saa darteed haddii meel laga arkay inta kalena ay ku raacay ilan iyagun baa lala wada hadlayaa waxaa se qowlka raajixa culimo badan oo casriga ina ay ku tilmaameen ragga horena aanu isku raacsanayne madaahibta qaar badan oo kamid ihi qabeen in qolo waliba qoladii isku maalin hiba ama waxaa la yidhaha isku madlaca e maalin maray ay usoo wada baxdo marna ay u wada dhacdo ama isku maalin hiba ay isku raacayaan aragga ila iminka waynu garanayna adduunyadii iskuba maalin mahaba barigiiyo galbeedkeeda kolka la eego de waaba kala maalinba iyadoo qoladan gabal kuusii dhacaya ama u dhacayba ayay kuwan usoo baxay bal imsaa ugu badan afar iyo toban saacda mise saddex iyo toban meelahaasaa laga yaabaa qolada galbeedka iyo kuwa u bareeya inay afar iyo toban saddex iyo toban meelahaasi udhaxayso de waaba kala maalinba marka qadiyatan qadiyadan ay sheegayaan weliba madhabta shaaficiyadu ay aada u sharxaan ikhtilaafu lmadaanic muhiimadeeday leedahay xisaabtankeeday leedahay waay marka in la tixgeliyo weeye xadiidkan markaa sida caamkaa u hadlayna kii kuray baa sharxaya ee ibnu cabbaas dhex maray iyo maaragtay a kurayb iyo ibnu cabbaas waayo intan uu kuleeyahay qaraaru hay-ati kibaar alculamaa iyo qaraaru majmac alfiqhi alislaami bisha'ni tawxiid alahilla marka nuxurkooda la eegu soo wadwado waxa uu gebagabadooda un ka dhigayaa un in madlacaa la tixgelinayo waxa uu si soo yaro kordhiyay uun in goorta la odhan karo labadaa waddan waa kala madlac kilomitirada laba kun iyo laba boqol iyo lix iyo labaatan kilomitir marka ay u dhaxeeyaan labadaa beleed waa kala madlac baa la odhan karaa afarta jiho dhankay doonayaan ay iska xigaan koonfur iyo waqooyi iyo galbeed iyo bari dhankay doonayaan ha kala xigeena kol haddii laba kun iyo dhowr boqol oo kilomitr ay isu jiraan labadaa wadan ama labadaa gobol isku dal keliyaba ha ahaadeen isku madlac ma noqonayaan bay yidhahdeen culimadii hore iyo hubaladan xagga falakiga labadaba arrintaa way isla qireen marka nuxurka labadaa qaraaruu sheegaya inahaasun baynu kusoo ururinaynaa si aanu waktiga inooga lumin arag baa la sheegay araggii yaa arkaya ama nis hal lahu nisaab tiro ma u baahan yahay xagga hore ha iyo xagga dambeba xagga hore marka bishii ah, ramadaan la eegayo nisaabkiisa ama cidda lagu kaaftoomayo araggeeda saynu axaadiista soo socota ku arki doonno waa hal qof halkaa qof waa qof muslim aho caadilahu saynu xadiidka ku arki doono walow haba ahaada bay leeyihin dumar cibaadadaa loo dadaalaya laakiin kolka ramadaanku ay dhammaanayso ee la ciidayo iyada aragga bisha dambe mar haddaan tii hore dhammaanayn sagaal iyo laatan aragga bisha dambe labaa loo baahan yahay macnaheedu waxa weeye labada jeerba cibaadadii baa loo dadaalaya oo kolkan horena halka qof waxa hadalkiisa loo qaatay si aan rabadaan inoo dhaafin kolkan dambena waxaa hal qof hadalkiisa loo qaadan waayey si aynan rabadaan u dhimin oo aynu u dhammayno u buuxino labada jeerba waa ixtiyaatan lisiyaam iyadoo soomkii loo dadaalayo markhaati dee miyir qaboo nooc waalan aan ahayn oo looga qaateen awaanu oon faasiq ahayn